alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray qaybtii ku saabsanayd inshaaga ayaynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu ku jiray qaybta dalabiga ah dalabiguna wuxuu ahaa amar iyo nahyi ayaa ka mid ahaa marka amarka ayaynu bilownay waxaynu soo aragnay siiqooyinka asalka uu leeyahay amarku waa afar ayaa asal ah siiq aan asli ahayn oo uu leeyahay oo ku tusinaya waxa siiqada amar ay ku tusinaysaana waa jiraan oo waxyaalaha markaa la odhanaayo amarnimay ku tusinayaan ama farar ha laga cabbiro ama wujuub ha laga cabbiro ama lafdatu amaraba ha la isticmaalo ishtiqaaqaadka maaddada amaraba ha la isticmaalo ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaani afartii siiqaynu soo aragnay midnaba ma aha laakiin ishtiqaaqu maaddati amara ayay ku timi idan waxay la macno tahay siyaqii amarkay la mid tahay ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaani waxaa la mida fardi iyo wujuub wixii tilmaamayaana waa la macno oo macnihii amar faa'iidayn jiray faa'iidaynayaan markaa siiqooyin kalean asli ahayni waa jiraan laakiin afartan siiqo waa afarta siiqe ee asalka u ah inay amar ku tusiyaan waxay mashaayikhdu yidhaahdeen raximahum ullah waqad takhruju siyaqu alamri can macnaaha alasliyi ila macaanin ukhra tufhamu min siyaaqi alkalaami wa qaraa'in alaxwaal waa dhacdaa inay ka baxdo siyaqa odhaahyada amarku macnaheedii asalka ahayd inay ka baxdo kutusin weydo waa dhacdaa waa qad mudaaric gashay ilaa macaanin ukhara ay u baxdo macnayaal kale macnayaashaa kaleo tufhamu min siyaaqi alkalaami laga fahmaayo hadalkaa siyaaqiisa iyo taxiisa iyo tarkiibkiisa laga fahmaayo wa qaraa'ina alaxwaal iyo xaaladaha amaaraadka ay ku tusinayaan laga fahmaayo ugu horrayn waxaynu garanaynaa siiqada amar macnaha asalkay faa'iidaysaa waa wujuub waatay ahlucilmigu yidhaahdaan qaacida ahaan alamru yaqtadii alwujuub amarku wuxuu keensadaa waajibnimo marka macnaha asalkee uu ku tilmaamaya waxa weeye waajibnimo inuu faa'iideeyo macnihii waajibnimada inuu ka baxaa dhacda oo wakhtiyada qaarkood macnayaal kale uu faa'iideeyo macaanida kale uu faa'iidaynayana siyaaqa hadalkaa laga qaadanaya qariino ama daliil ka leexinaya waajibnimadana waa in la helaa marka siyaaqa kalaamka iyo qaraa'inul axwaalka macnaha laga fahmaayo ayaa lagu xambaaraya macaanidaa waxaa ka mida ka ducaayi baryada ayaa ka mid ah naxu awsicnii an ashkura nicmatak awsicnii ilaahayow igu ilhaami an ashkura inaan ka shukri noqo nicmataka nicmadaada inaan ka shukri noqo ilaahayow igu ilhaami waa baryo ilaahay la baryo ficilku waa ficil amar laakiin hadda amarnimo loogama jeedo macno amarnimo lagama tilmaamayee macno ducaa baa looga jeedaa waayo waa min aladnaa ila alaclaa addoommada xaggooda ayay ka tegaysaa oo hadalkan odhanaya ilaahay baana lagula khitaabaya mana suuragal aha in la yidhaahdo addoonku ilaahay buu amrayaa in la yidhaahdaa wax dhici kara maaha waa la baryayaa ilaahay waliltimaasi macnaha labaadee loo isticmaalaa macnaha asalka ah khilaafsan waxaa ka mid ah iltimaas iltimaas waa maxay waa dalab doonis cid kula siman wax laga doonaayo oo si dhimirsan loo weydiisanayo waa codsi si latifan wax looga codsanayo ka qawlika waa sida hadalkaaga aad ku tidhaahdo liman yusaawiika cidda kula siman aad ku tidhaahdo acdini alkitaab isii kitaabka ama acdini alqalam isii qalinka waxay noqonaysaa codsi aad ka codsanayso waa macno labaad macno saddexaad waa u soo aroortaa wa tamanni in tamanni looga jeedana waa dhacdaa wax la jeclaysanayo laysleeyahay may waxaasi kuu xasilaanoo aad heshid naxwu alaa ayuha alleylu tawiilu alanjali bisubxin wama alisbaaxu minka biamhali sida gabaygii imru'ulqays uu mucallaqadiisa ku odhanaayo alaa ayuha alleylu tawiilu habeenkaagan dheerow alanjali maad faydantidoo habeenkaagu uu suulo oo maalinku daba marto bisubxin subaxnimo maad ku faydantid oo waaguu muberi wama alisbaaxu minka biamsali waa beriguna adiga iigama kaa wanaagsana wuxuu ka cabanayaa mushkilo iyo dhibaato inuu ku sugan yahay ayuu tilmaamaya waxaanuu tilmaamayaa habeenku inuu ku dheeraaday waxaana la yaqaannaa markuu ruuxu shiddo iyo dhibaato ku sugan yahay wakhtigu waa ku dheeraadaa markuu nicmo iyo ladnaansho ku jirana wakhtigu waa ku yaraadaa habeenkii hadduu nicmo iyo raaxo ku jiro gooruu habeenkuba dhaafay ma ogaanay hadduu musiibo iyo dhibaato ama xanuun ama dhibaato kale uu dareemayana habeenku waa ku dheeraanaya saacaddu inayna dhaqaaqayn baad mooddaa yacnii mar walba waa eegayaayoo wuxuu isleeyahay leeyahay war waagu miyaanu beryin war habeenku dheeraa marka waxa weeye habeenku intiisi buu leegyahay shiddada iyo dhibaatadana wuu la dheeraadaa oo dadku waxay u dareemayaan inuu dheer yahay nicmada iyo ladnaanshahana waa ku yaraadaa marka wuxuu tilmaamayaa habeenkaagan dheerow maad faydantidoo tagtid oo waa beri waagu yimaado maad ku faydantid oo waagunbu beriyo marka injalii faydanta uu leeyahay faydan wuxuu uga jeedaa tamanni buu uga jeedaa sideedaba haddii waxa weeye shay aan caaqil ahayn haddii amar isaga la siiyo waxay culammadu yidhaahdaan wuxuu noqonayaa tamanni in loo jeedo khayrulcaaqil amarka lagula khitaabayaa tamanni buu noqonaya waa jeclaysad la jeclaysanayoo la tamaniyaya ayuu noqonaya tamaniguna baab buu leeyahoo waa inoo iman doonaayo waxyaalahay mashaayikhdu ka warramayaan ayaa tamanigu ka mid yahay marka tamaniga iyo tacriifkiisa iyo meesha uu dhaco iyo alfaadda asalkee loo isticmaalo intaba waa inoo keenaya in siiqada amar tamani loo isticmaalaa siiqadii asliga ahayd maaha laakiin siiq kaloo loo isticmaaluu leeyahy macnaha afraadee loo isticmaalo siiqada amar waxaa ka mida irshaad xanuunin naxwu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh waa sida aayadda allah uu yidhi idaa tadaayantum haddaa kala daynsataan bidaynin dayn ilaa ajalin ilaa muddo laga gaadhaayo aa kala daynsataan ilaa muddo laga gaadhaayo aakala daynsataan ajalkaasoo musamman magacaaban oo la garanaayo faktubuuh daynkaa qora walyaktub baynakum kaatibun bilcadli walyaktub ha qoro baynakum idinka dhexdiinna ha idin kala qoro kaatibun mid qoraaya bilcadli caddaalad ha ku qoro marka faktubuuhu iyo walyaktub wuxuu noqonayaa alamru lilirshaad buu noqonayaa oo wujuub ma waayo waa dhici jirtay wakhtiyada qaarkood inaan daynka la qorin hadday waajib ahaan lahaydna lagama tageen ta kale aayaadka laftooda ayaa laga qaadanayaa wakhtiyada qaarkood inaan la qoraynin oo markaan la qorayn lafteeda rahan in la isticmaalo aayadda kale ku xigta waa ta ilaahay inoo sheegaayo marka idan qoraalka la qorayaa waajib maaha waxay ka cabbiraan culammadu irshaad bay ka cabbiraan bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan waa nadbi culammada qaarkood way kala farqiyeen irshaadka iyo nadbiga oo waxay yidhahdeen marka la yidhahdo waa irshaad shayga irshaadka ahi waa limasaalix addunya laakiin nadbigu waa limasaalix alaakhira maslaxada aakhiraa looga jeedaa nadbiga laakiin irshaadka maslaxa adduunyo in la ilaalinayo ayaa loo jeedaa shan macnaha kale aan asliga ahaynee loo isticmaalo waxa ka mida ah waa tahdiidi hanjabaada ama gooddi ayaa ka mid a ah. cid loo hanjabay naxu icmaluu maa shi'tum innahu bimaa tacmaluuna basiir icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan sameeya khayr iyo shar wax allo waxaad doontaan sameeya ma ibaaxaa looga jeedaa la bannaynaayo mise iijaab baa looga jeedaa la waajibinaayo mise sunnayn la sunnaynayaa looga jeedaa maya intaa midnaba loogama jeedo waayo waxay dadku doonayaan khayr iyo sharba waa leedahay wax xalaala iyo wax xaaraana wax waajiba iyo wax sunna ah iyo wax gaalnimaa nooc walba waa yeelan kartaa sidaas aawadee in la yidhaahdo waa waajibnimo ama waa sunnanimo ama waa ibaaxo intaa midnaba ma suuragal aha tahdiid iyo hanjabaad baa loo jeedaa loo hanjabayo siyaaqa ayaana laga gartaa marka hanjabaadda loo jeedo waxaa laga dambaysiyey innahu bimaa tacmaluuna basiir ilaahay waxaad samaynaysaan waa u arag badan yahay arag badnaanta u arag badan yahay arkaayo waxaa samaynaysaan waxaa ka dhalanayaa inuu idinka abaalmariyo in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun haddaa khayr la timaadaan khayr buu idinkaga abaalmarinayaa haddaa shar la timaadaanna shar buu idinkaga abaalmarinayaa waxaa la mida faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur kii doonaa ha rumeeyo kii doonaana ha gaaloobo gaalnimadii miyaa la bannaynayaa maya miyaa la waajibinayaa maya miyaa la sunnaynayaa maya haddaa waman shaaa falyakfur maxaa loo yidhi waa hanjabaad saas aawadee waxaa ka dambaysaa innaa actadnaa lildaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha waxaannu u diyaarinay kuwa daalimiinta naar baanu u diyaarinay marka hanjabaad bay noqonaysa innagaba af soomaaliga waa lagu yaqaanaa waalidku marka uu ku leeyahay ilmihiisa markuu canaananaya uu ku leeyahay maantana sidaadii wanaagsanayd yeel muxuu uga jeedaa sidaadii yeel sidaadii intuu iska sameeyo mi odhan kara daada ii fasaxay oo waadigii igu yidhi maantana sidaadii yeel ma odhan karaa maya waa la garanayaa in hanjabaad hadalkaa looga jeedo macnaha lixaad ee loo isticmaalaa waxa weeye watacjiiz waa cajsigelin naxwu yaa la bakrin anshiruu lii kulayban yaa la bakrin ayna ayna alfiraaru ninkii muhalhil loodhan jiray waa kii yidhi isagoo qoladii markaa walaalkii dishay u hanjabaya ayuu wuxuuhi yaa alla bakrin reer bakriyow anshiruu lii kulayban kulayb ii soo nooleeya waa ninkay walaalahaayeen ay dileen waxaanu ahaa nin khatar ah oo aad loogu dhaato anshiruu lii kulayban ay axyuu lii kulayban kulayb ii soo nooleeya uma idaa shaaa anshara ay bacaa ama axyaa marka anshiruu bimacnaa axyu waa la garanayaa inaanay soo noolayn karaynin waa la garanaya muxuu hadalka u leeyahay wuxuu u leeyahay hanjabaad buu u leeyahay wuu u hanjabaya wuxuu leeyahay nabadi idinka dheer mar haddaydaan ninkaas soo noolayn waxaa maanta ku badbaadi lahaydeen waxay noqon lahayd haddaad soo noolayn lahaydeen waa iga badbaadi lahaydeen laakiin mar haddaydaan soo noolayn nabad cirkaa loo tuura yaa alla bakri reer bakriyow anshiruu lii kulayban kulayb soo nooleeya yaa alla bakrin reer bakriyow ayna ayna alfiraaru halkee halkee ayuu cararku ahaanaya xaggee loo cararaya weliba tawkiid buu geliyo ayna waxa ku sugan takriir ila waa adigii soo maray haddii hadalka ama kelmadda la soo labagoorceliyo inay tawkiid faa'iidaynayso wuxuu u jeedaa meelaa iga baxsataan oo maanta u carartaan ma jirto marka tacjiiz baa loo jeedaa waxaa ka mid a iyadoo tacjiiz loo jeedo qur'aanka ku timi fa'tuu bisuuratin min mislih la kaalaya suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalaya waa idinka yidhi qur'aanku kalaamullaahi ma ahoo xagga ilaahay lagama soo rogin ee bashar baa la yimi ama muxamed baa la yimi ama cid kalaaba u soo laqinto u keentay oo idinka sidaa yidhi idinba carabiga waa taqaaniin carabna waa tihiin fa'tuu bisuuratin min misli suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalaya in kuntum saadiqiin waa tacjiiz alamru waa litacjiiz waa cagsigelin walihaana macnaha toddobaad ee loo isticmaalaa waxa weeye in ihaano looga jeedo dullayn naxu kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum fasayaquuluuna man yuciiduna qul waxaad ku tidhahdaa kunuu xijaaratan aw xadiida noqda dhagxan noqda aw xadiidan ama bir noqda aw khalqan mima yakburu fii suduurikum noqda mashaayikhdu waxay u tusaaleeyeen ihaanaday u tusaaleeyeen mashaayikh kalena sidaas si waa ugu tusaaleeyeen aayadda ihaanada culammada qaarkood waxay u tusaaleeyeen ihaanada duq innaka anta alcasiizu alkariim duq dhadhami innaka anta alcasiizu alkariim yacnii naarta iyo cadaabka dhadhami waxaad ahaatay kii casiiska ahaa ee sharafta lahaa ee kariimka ahaa baad ahaataye dhadhami waa digasho lagu diganay culammada qaarkoodna waxay dhahaan taa waxaa ku jirta tahakum waxaa la mida oo ihaanada noqonaya oo labada aayadoodba in looga tusaaleeyo kaga fiican duuquu massa saqar dhadhamiya yacni saqara dhadhamiya cadaabka saqara dhadhansha amarkaa waxaa looga jeedaa siiqadaa amar lil ihaanaa loo jeeda walibaaxa macnaha sideedaadee loo isticmaalaa waxa weeye waa bannayn la ibaaxaynayo la bannaynayo kuluu washrabuu markuu ilaahay yidhi wa kuluu washrabuu cuna washrabuu cabba xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr aayadda suurat albaqara ama aayadda suurat alacraaf wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu sheekha muxaqiqa ahi waxa uu aayadda ka dhigay aayadda suuratu duur ku jirta mashaayikhdu kuma darin inay suuradaha cayimaan saas aawadeed buu u geliyey bayna macquufatayn labadii calaamadood ee sheegi jiray siyaadada marka meesha hadalka wax lagu daray labadaa calaamadood ee sidaas ah ayaa la dhex geliyaa haddaad labadaa calaamadood aragto macquufataan baa la yidhahdaa iyo mackuufataan labada mid walba waa la yidhaahdaa bilqaafi ama bilkaafi waxaad garanaysaa inay tahay shaygaasi shay masiid ahoo la kordhiyey oo asalka kitaabka aan ku oolin saasaad garanaysaa sababta keensatay inuu aayaddaa ka dhigaana waxay ahayd labada aayadood ee aynu sheegnay waawulcadfi baa ku jira aayadda suuratulacraaf iyo aayadda suuratulbaqara dabeedna wuxuu doondoonay mawdicay qur'aanka kaga soo aroortay biduuni waawil cadfi iyadoo xaraf cadfi ka madhan meelay qur'aanka kaga soo aroortuu baadha dabeedna afartii ay ku soo aroortay meel ka mida ayuu cayima afartaa mawdice cadafka ka madhana ay ku soo aroortay kuluu washrabuu afarta midnaba in ibaaxa lagu xambaara ma suuragal ahaa oo maxayna u suuragal ahayn afartuba waxay ku saabsan yihiin jannada aakhiro in la amraayo mu'miniintu inay cunaan oo cabbaan axkaamta takaaliiftuna waa fii daari dunya ee jannada markay joogaan baa wax loo ibaaxaynayaa in la yidhaahdo waarid ma aha sidaas aawadeed aayaddaa suuratu tuur ama aayadaha kale la midka ah ee waawulcadfiga ka madhan in laga dhigaa waxay noqonaysaa khalad waayo ibaaxa kuwaa laguma xambaara waa ikraam ilaahay ku sharfayo mu'miniinta sida udkhuluuha bisalaamin aaminiin oo u inoo keeni doono macnaha labiyo tobnaad ikraam loogu xambaarayo ayaa kuwanna ikraam loogu xambaarayo ee saxdu waxay noqonaysaa in tusaalaha laga dhigo e, labada aayadood ee ama suuratulacraaf ama suuratulbaqara ku jira labada mid ahaan laga dhigo ama la yidhaahdo waa hadal markaa caadiya oo la yidhi ee qur'aannimo loogama jeedo labada weji kii lagu xambaaraaba waa saa'ir oo waxaa jira aayadda xaraf cadfi hadduu ku jiroo ka horeeyo waxaa dhici jirtay saxaabada iyo culammaduba wakhtiyada qaarkood markay daliishanayaan xarafka cadfiya inay ka tagaan baa dhici jirtay axaadiis fara badan baana ku soo aroortay marka waa usluub jira caaisha radiallaahu canha wa ardaaha waa tii markaa sheegtay maa kaana libasharin iyadoo wamaa kaana ay qiraa'adu tahay bay soo qaadatay maa kaana libasharin imaamu nawowi markuu sharxayo xadiiskaas caaisha wuxuu yidhi wa amma qowluhaa alam tasmac ana allaha tacaala yaquulu maa kaana libasharin fahaakada huwa fii mucdami alusuul maa kaana bixadfi alwaawi watilaawatu wamaa kaana biisbaati alwaawi tilaawaduna wowga in la sugo weeye wowga in laga taga ma aha waxaana markaa usuusha badankooda ku sugan iyadoo waawgaas aynay caaisha sheegin walaakin laa yaduru hada fi riwaayati walistidlaal alimaamu nawowi wuxuu odhanayaa ha yeeshee waawulcadfigaa tegista laga tegayaa xagga riwaayad iyo daliishadka dhibi kuma sugna lianna almustadila laysa maqsuuduhu tilaawata calaa wajhiha waayo ruuxa mustadilliga ah maqsuudkiisu ma aha tilaawo uu wejigeedii u akhrinayo maqsuudkiisu ma ahee aayadda bas inuu tilmaamuu maqsuudkiisu yahay wa innamaa maqsuuduhu bayaanu mawdici dalaala walaa yu'asiru xadfu lwaawi fii daalika waqad jaa'a lihaada nadaa'iru kasiirat fi alxadiisi minha qowluhu faanzla allahu tacaala aqim asalaata tarafay innahaari wa qowluhu tacaala aqimi asalaata lidikrii haakada fii riwaayaati alxadiisayni fi saxiixayn watilaawatu bilwaawi fiihimaa wallaahu aclam sharaxa saxiixu muslim saasuu imaamu nawowi ku odhanay saxaabada waxaa soo aroortay axaadiis fara badan inay sheegayaan aayaadka qaarkood soo qaadanayaan iyagoo xarafka cadfiya aayadda ugu horreeya ama qidcada ay soo qaadanayaan ugu horreeya ay ka tageen a'immadii ka dambaysay saxaabaduna saasay samayn jirtay xataa tasniifkay kutubta qorayaan wakhtiyada qaarkood sidaa waa samayn jireen kalimaami shaafici oo kitaabkiisa arrisaala la yidhahdo waxaa ku sugan mawaadic oo aayaad deliishana iyadoo kitaabuu qoraya ay tahay oo xarafkii cadfiga ka tegey mawaadic cadiida ayaa ku sugan imaamu shaaficina qur'aanka aad iyo aad ayuu markaa u akhrin jirayoo waa tan la yidhaahdo habeen kasta waa dhammayn jiray fii kulli leyla lahu khatma ramadaan haddaynay ahayn ramadaan hadday tahayna laba goor buu dhammayn jiray marka wakhtigoo dhan saasuu ku wadi jiray bay yidhahdeen hadday ramadaan tahay wakhtigaa ramadaan habeen kastaba laba khatmo laba goor buu qur'aanka dhammayn jiray sitiina khatma ama siddeed iyo konton khatmadood ayuu dhammayn jiray ramadaanta wakhtiga kale aynay ramadaanta ahayna habeen kasta waa dhammayn jiray haddana mawaadic cadiida oo uu soo qaadanayo aayaadka qaarkood xarafkii cadafkana ka tegaayo isagoo daliishanaya ayaa ku sugan kitaabkiisa arrisaala oo aan mar iyo laba midnaba ahayn ee ka badan wa kadalika khayruhu min ahli ilcilmi calaa kulli xaal markaa wejay leedahaye waxa weeye kuluu washrabuu waxaa laga tilmaamayaa wa kuluu washrabuu ayaa loo jeedaa amarkaasi wuxuu noqonayaa lilibaaxa ayuu noqonaya macnaha kale sagaalaadee loo isticmaalo siiqada amar walimtinaani waa manna sheegad cid loo manno sheeganaayo naxwu kuluu mimaa rasaqakum allah kuluu cuna mimaa rasaqakum ullahu wuxuu ilaahay idinku arsaaqay wax ka mida cuna waxaa looga jeedaa manna sheegad loo manno sheeganayaa looga jeedaa inuu ilaahay ku arsaaqay baa loogu manno sheeganaya macnaha tobnaad ee loo isticmaalaa waxa weeye watakhyiir waa dooransiin iyaga la door gelinaayo oo la leeyahay kala doorto mid la kaalaya naxwu khud haada aw daak kan qaado aw daaka ama kaa qaado waxaa ka mid a hadalka ay yidhaahdaan carabi ahaan tasawaj hindan aw ukhtaha niyahow waxaad guursataa inanta hinde la yidhaahdo guurso aw ukhtaha ama walaasheed guurso labada inuu wada guursadaa ma suuragal aha ee waxaa loo jeedaa kala dooro labaduba laba hablood habloodoo qiimale weeyaane labada mid ahaan guurso tasawaj hindan aw ukhtaha waxaa laga soo naqliyey cabdullaahi bnu cabbaas inuu yidhi aw haddii qur'aanka lagu sheego waa li litakhyiiri ayaa laga soo naqliyey sida uu ibnu abi xaatim ka soo wariyey ibnu jurayj oo isaguna taabiciintii ka mida cabdulcasiis ibnu cabdilmalik ibnu jurayj waxa uu yidhi qur'aanka waxa ku yimi ee aw lagu sheegay dhammaantood waa litakhyiiri mawdic keliya mooyaane mawdicaasi waa maxay waa aayatulxiraaba aayadda xaddu lxiraaba sheegaysa inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi alardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard yadu takhyiir ma aha laakiin mawaadicda kale qur'aanka aw ay ku timi waxay noqonaysaa takhyiir iyo dooransiin inay faa'iidaynayso culamada qaarkood kulliyada caynkaasa xukunkaa guud ee kulliga ah ee caamka ah uu sheegay ibnu jurayji iyo ibnu cabbaas iyo ay sheegeen waxay yidhaahdeen itlaaqeeda ma aha waayo meelaha qaarkoodoo aw ay ku soo aroortay oo takhyiir aan looga jeedin baa jirta falaa tutic minhum aasiman aw kafuura ayaa ka mid ah looma jeedo labada mid ahaan ha addeecin looma jeedin oo ama kaa ama kaa ha ateecin adaa u doorle weliba kaanad addeecayn muraadku sidaa maaha ee waxaa looga jeedaa labada midnaba ha addeecin saas aawadeed bay culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdeen haddii awda nahyi ka hor maro waxay noqonaysaa mid walba in la nahiyaayo oo jamcan wala farqan midnaba aan lala iman karin iyadoo la kulmiyo iyo iyadoo la kala geeyo midnaba culamada qaarkood waa tay ah, carabi ahaan saasay ku tusinaysaa hadduu nahyi ka hormaro weeye tan kale waxaa lagu xambaarayaa markaan nahyi ka hormarin sida haalibka abaa sidaasaa looga jeeda faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk waa litakhyiiri waxaa loo jeedaa ruuxa ayaa u door leh kafaarada noocu la imanayo waxaa ka mida ah takhyiirkaasoo tusaale u noqonaya xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut man kaana ku kastoo ahaaday yu'minu billaahi mid ilaahay rumaynaya walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee maalin ka dambaysa aanay jirinna mid rumaynaya ahaaday falyaqul khayran ha yidhaahdo khayr aw liyasmut ama ha aamuso amarkaasi muxuu noqonayaa waa litakhyiir qofku isagaa u doorle inuu khayr yidhaahdo iyo inuu aamuso haddaanu khayr odhanay macnaha koob iyo tobnaad wa taswiyati simis la simaayana waa u soo aroortaa oo siiqadii amar waa u timaadaa oo la tilmaamayo inay labadu siman yihiin naxwu fasbiruu aw laa tasbiruu fasbiruu sabra aw laa tasbiruu ama ha sabrina waxaa looga jeedaa taswiyaa looga jeedaa in la simayana waxaa laga qaadanayaa siyaaqa fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaun calaykum yacni waa idiin siman tahay inaad sabirtaan iyo inaydaan sabrin waa taswiir macnaha labiyo tobnaad walikraami sharfis cid la sharfaayo siiqadii amar waa u timaadaa naxwu udkhuluuha bisalaamin aaminiin udkhuluuhaa gala jannada bisalaamin salaam xaalaa ku dheehan tihiin ama nabadgelyo xaalaa ku dheehan tihiin gala aaminiina xaalaad nabad qabtaan gala amarka waxaa loo jeedaa ikraam baa loo jeedaa nusakha qaarkood waxaa ku dhacay wadkhuluuha bisalaamin aaminiin aayaddana wowgu kuma jiro laakiin nuskhada ka madhnaysiinaysa ayaa fiican idkhuluuha bisalaamin aaminiin wuxuu inoo sheegay laba iyo toban macne waajibnimadii ku dar waa saddex iyo toban sunnanimada ku dar oo sunnana waa u timaaddaa fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa fakaatibuuhum wax la qorta mukaatabo la kala qorta in calimtum fiihim khayraa waa nadbigii macaanida kaley u timaadda waxaa ka mida taxqiir in la xaqiraayo faqcuduu maca alqaacidiin munaafiqiintii markii la yidhi fadhiya cidda fadhinaysa la fadhiya maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa taxqiir la xaqirayaa looga jeedaa sharfid loogama jeedo iska fadhiyo dadka fadhiyayaa la fadhiya waxaa looga jeedaa waa la xaqiraya oo nin baa gebiyey shaacir ah markaasaa wuxuu uhi daci ilmakaarima laa tarxal libugyatiha waqcud fa innaka taacimu lkaasi waxau idhi daci ilmakaarima laa tarxal libugyatiha war sharafaha iska daa laa tarxal ha u guurin oo ha u safrin libugyatiha doonistaad sharafta doonayso waqcud fa innaka anta ataacimu lkaasi iska fadhiisa buu yidhi waxaad tahay kii markaa la quudinayey ee la masruufayey ee la marriimayaa tahay ee iska fadhiiso yacnii dumarku siday isaga fadhiyaan oo kale adiguna u fadhiiso maxaa adigiyo sharaf iska kiin galay adigiyo sharaf maxaa idinka dhexeeya wuxuu uga jeedaa taxqiir buu u jeedaa ninkii gabaygaa loo tiriyey cumar bnu khadaab buu u tego markaasu wuxuu ninkaasi cay waa ii dhammeeyey wuxuu ii reebay ma jiro marka waxaa la yidhaahdaa eh, ciqaab edbina ayuu ku sameeyey mid kale wuxuu yidhi laa tatlub ilmajda ina almajda sullamuhu sacbun wa cish mustariixa naacima albaali sharaf ha doonin buu yidhi sharaf ha doonin waayo fa ina almajda sullamuhu sharafta sallaamadiisu sacbun dhib leedahay sallaamada sharafta loo koraa dhibaatay leedahay wa cish noolow mustariixan xaalaad raaxaysanaysoo naacimal baali qalbigaaguna uu iska nicmaysan yahay oo shiddaba aanu qabin dee nin ragii kollayba waa shiddaysan yahay yaa adigoo iska nicmaysanoo naacimal baali ah oo mustariixan iska ah iska noolow wuxuu uga jeedaa waa taxqiir marka taxqiirkaa waxaa loo tusaalaynayaa xagga amarkiiyo xagga nahyiga labadaba ila labada ficilba waa ku jiraan labada markaa bayda inu sheegnaybe daci lmakaarima waa amarkii oo taxqiir keensanaya laa tarxal libugyatiha waa nahyigii siiqadii nahyi oo taxqiir keensanaysa waqcud fa innaka anta taacimu lkaasii waa siiqadii amar oo taxqiir keensanaysa laa tatlub ilmajda waa siiqadii nahyiga oo taxqiir keensanaysa laa tatlub ilmajda wa cish mustariixa naacima albaali waa siiqadii amar oo taxqiir keensanaysa waxaa ka mida macaanida loo isticmaalo ee aanu inoo sheegin in looga jeedo ikhbaar oo amarkii laga tilmaamayo bimacna alkhabar sida idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaanad xishoonaynin fasnac samee maa shi'ta waxaad doonto muraadku waxa weeye sanacta maa shi'ta waa amrun yuraadu bihi alkhabaru waa amar khabar looga jeedo sanacta maa shi'ta waxaad doontaad samaynaysa halkaa waxaa inooga soo baxay lix iyo toban macne ayaa inoo soo baxay lix iyo tobankaa macne ciraaqi wuxuu ku kulmiyey laba beyt wuxuu idhi bisiiqati ifcal awjiban waarshidi udcu abix akrim kadandub hadidi cajiz ahin sawi wa kawin sakhiri imtanna waxtaqir tamanna akhbiri lix iyo tobankii macne labadaa bayd buu ku kulmiyey saddex bayd oo ka dambeeyana mid walba misaalkeedii buu ku sheegay cala tartiibi naxwu aqiimu istashidu kfir wakuluu kuluu macadkhuluuha kaatibuuhum wacmaluu maa shi'tumuu faatuu bisuuratin lidah duquu wasbiruu wakun wakunuu qirada kada kuluu mima kada bal alquu alanjali isnac maa fa fiiha alfarqu halkaa waxaynu ku aragnay macaanida uu leeyihiin siiqada amar macnaha asligii waa wujuub shan iyo tobanka macnee kale waa khilaaful asli ee waa in qariiniya daliil loo helaa in macnayaashaa kale looga jeedo marka lagu xambaarayo wa ama annahyu nahyiga miyaa fa huwa dalabu iska day waa in la dalbo canilficili ficilka la yska daayo canilficili kafkay ku tacalluqdaa calaa wajhi listiclaa'i si iska sarraysiina loo dalbaayo oo cidda laga doonaayo inay ficil iska daayaan oo wax ka tagaan looga doonaayo si iska sarraysiina looga doonaayo marka labada waxa ka dhaxeeya nahyiga iyo amarka mid walba waa talab laakiin midna waa talabu tarki midna waa talabu lficli mid ficil in la sameeyaa la dalbayaa midna ficil in laga tagoo layska daayaa la dalbayaa oo waxaa la doonayaa ficilkaa inaan la samaynin waxaana lagu dalbayaa siiqa makhsuusa lagu dalbayaa siiqadaa makhsuuskoo ah laa tafcal ha samaynin ayaa lagu dalbaya canilficli markuu yidhi ficilka loogama jeedo kii muqaabilulqowlkaaha loogama jeedo ee ficilka waxa soo gelaya wax allo wixii ruuxa ka dhacaya uu samayn lahaa inuu iska daayo in laga dalbayo sida laa taqum walaa taqrabu zina walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq waxaa soo gelayaa odhaahdii xumaydin loo diidaayo walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm waxaa la dalbayaa odhaah in la layska daayo ayaa la dalbaya cayda sanabyadii la caayayo ayaa laga nahyaya laa taqul kada haddii la yidhaahdo dee waxay noqonaysaa nahyi laa tactaqid kada haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa nahyi haddana qalbibay ka dhacaysa tan kalena carabkay ka dhacaysa wa kada walahu siiqatun waaxida walahu waxa u sugnaatay nahyiga siiqatun odhaah odhaahdaasoo waaxidatun keliya siiqada asligee u leeyahay waa mid qurha wa hiya almudaaricu waa mudaarica maca laada naahiyadii ay weheliso ka qowlihi tacaalaa waa sida hadalkiisa allah uu yidhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha walaa tufsiduu ha fasahaadininoo ha kharribina fil ardi arlada gudaheeda bacda islaaxihaa markii la hagaajiyey dabadeed ha fasahaadinina oo ha kharribina waa siiqa nahyi weeye markaa siiqada asalka uu leeyahay waa ficil mudaaric oo laa annaahiya la geliyey ayaa waxay tahay asiiqatu asliyatu linnahyi waa siiqada asliga ah ee u sugnaatay nahyiga siiqo kaloo labaad oo asliya ma leh sidaas aawadeed ficillada amar ee iska dayn wax la layska daayo faa'iidaynaya sida dar iyo dac iyo khalli iyo utruk erayadaasoo kale lama odhanayo waa nahyi la odhan wadaru lbayc wa yacni lama odhanayo waa nahyi waa amar baa la odhanaya marka waa min qabiili alawaamir laa min qabiili annawaahi maxay qabiilulawaamir u noqdeen ila talabu tarki baa ku suganee talabu ficli kuma sugneen waxay u noqdeen siiqaday ku yimaadeen baa ficil amar ah ficil amaroo dhanna ha kala reebine awaamirta wadageli ama tarka ha lagu dalbayo ama ficil wujuudiya ha lagu dalbaye saas aawadeed waxay culammadu ictibaariyaan iyo dar iyo khalli iyo utruk iyo erayada la midka ah ee tegis wax laga tegaayo faa'iidaynaya inay noqonayaan min qabiili alawaamiri laa min qabiili annawaahi ahlucilmigu waxay kaloo sheegeen siiqadaas laa tafcal ama laa tafcaluu yacni ficil mudaaric oo laa naahiya a la geliyey ha ahaato siiqadii nahyiga faa'iidaynaysa ee waxaa jira siiqooyin kale oo faa'iidaynaya maa tufiiduhu siiqatu nahyi siiqada nahyigu ee laa tafcal iyo waxa la midka ahi iyo ishtiqaaqaadkeeda kale waxay noqonayaan siiqadii asalka ahayd siiqooyin farciyaa jira oo siiqada la macno noqonaya siiqooyinkaa farcigaa waxaa ka mid a haddii lafdatu nahyi ishtiqaaqaadkeeda la sheego ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumuri alahliya sida xadiiska ku soo arooray lafdiga nahyiga nahaa can ilgharar yacnii axaadiista saa ku timi ee lafdatu nahyi la tasriixinayo waxay noqonaysaa fii macna nahyi waxaa la mid a haddii dembi lagu sheego la yidhahdo waa dembi ama la yidhahdo waa xaaraan ama la yidhahdo waa cisyaan ama la yidhahdo waa fisqi ama la yidhahdo waa kufri kullu daalika waxay noqonayaan inay siiqadii nahyiga la mid yihiin waxaa la mida ficilka haddii laga tartiibiyo waciid iyo goodi oo la yidhahdo cidda caynkaa samaysaa salaasatun laa yukallimuhum allahu walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun ariim waxay noqonaysaa manhiyaat bay noqonaysaa waxaa ka mida ah lacnad haddii la sheego ama qadab iyo cadho ilaahay la sheego ama baraa'a ilaahay ka beri noqonayo ama rasuulkiisu ka beri noqonayo la sheego beri'a min alsaaliqati waalxaaliqati waashaaqa ya allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid bara'a mar haddii la sheegay waa macna nahyi laysa minna haddii la yidhahdo waa macna nahyi haddii la dhaleeceeyo cidda samaysaa waa macna nahyi mahalu aladii yahabu uma yacuudu fii hibatihi ka mahali alkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ih laysa lana mahalu saw kii hibo bixiya oo hibaduu bixiyey dib ugu noqda wuxuu la mid ahaaday sidii ey matagay oo dabeedna matagiisii dib u cunay sidaasoo kale uu shabbahaayoo la mid yahay laysa lanaa mahalu saw kullu daalika waxay noqonayaan fii macna nahyi ayay noqonayaan markii laynoo sheegay ficilkii mudaaric in laa naahiya a la geliyo inay tahay siiqa nahyi maxaa kaga jawaabaysaan xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan ee sheegaaya laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabbuu sow ficilkaa lama gelin laa naahiye ah oo lama jasmin haa yaa waa sax weeye baaraka allah fiikum waa sida inankaasi sheegay weeye masaladaasoo kale waxaa dhici karta nowcan maa inay ishkaal geliso oo bacdu talaba laadaasi naahiye ma ahe waa naafiyo nuunkana waxaa loo jaray shuduudan baa loo jaray oo haddii nuunka nuunulicraabku uu la kulmo nuunulwiqaaya qiyaas weeye in la gooyo iyo in la daayo iyo in laysku ysku idqaamo iyo in la kala fakiyo iyadu waa qiyaas wa xadfuhaa fi rafci qabla ni'ata waalfaku waalidqaamu aydan habata wa qalla xadfun duuna nii nasran kama laa tu'minu xataa wa mima nudima yacnii ibnu maalik oo ka kaafiyada ku sheegaya odhanaaya wa xadfuhaa fi rafci qabla ni'ata nuunka goynta la goynaayo iyadoo ficilku marfuuc yahay oo jaazim iyo naasibtoonna aanu la kulmin qabla nii ataa in la gooyaa nii ka hor waa timi waalfaku waalidqaamu aydan sabata in la kala fakiyoo labada nuunba la daayo iyagoo labaduba jooga atacidaanini labadii nuunba waa joogaan waana la kala fakiyey waalfaku waalidgaamu aydan sabata iyo in la ysku idgaamo atuxaajunnii waa iyagoo isku idqaaman afa hayra allaahi ta'muruunnii waa iyagoo isku idqaaman bale saddexda wejiye uu sheegaye halka bayd ku kulmiyey ibnu maalik saddexdaba aayaddaa suuratu zumar baa la akhriyey ta'muruunnii in labada nuun la ysku shado waa qiraa'ada musxafka in la kala fakiyo labada nuunba la akhriyo iyagaan isku shadnayn waa qiraa'o kaloo sabci ah in nuun la xadfo mid la daayo waa qiraa'o kaloo sabci ah saddexdaba qur'aannimaa loo akhriyo markaa saas aawadee masaladaasoo kale waa ishkaal gelin kartaa bacduannaas waxaan arkay kitaabka la yidhaahdo caqiidatu salaf asxaabi alxadiis nin digtoora ah xaqiijiyey dabcada muxaqaqada ah naasir judayc inuu ahaa baan filayaa doctor naasir judayc way ishkaal gelisay mas'aladu iyaday ku qoran tahay kutubta naxwaha ah ee yacni markaa sikaarta ee yaryar ay ku qoran tahay oo shuruuxda ajrumiga laga helayo markaasuu wuxuu soo maray xadiis markaa sheegaya labadaa nuun mid ahaan la xadfay markaasuu labada makhduud ee labadaba aan raajacay waxaa ku taalla iyadoo nuunku maqan yahay waana khata waayo wa xadfu nuuni biduuni jaazimin walaa naasib layaabka yaabka waxaa kaloo ah waa risaala cilmiya oo la niqaashay oo de risaalo lagu qaatay isaga hadday ka qarsoontay kuwii markaa niqaashaya laftooda xaggay imkaanka ka marta yaa markaasaa iyadayna ku oolin ayuu ku daray labadii asale uu raajacaya makhduudaadka ahaydna wuxuu labadaba waa ka maqan tahay markaasi waa khata'e eh, hoosta intuu ku tacliiqiyey ayuu wuxuu yidhi waxa weeye waa in nuunka la sugaa waayo jaazim iyo naasimidna meesha ma yaal marka calaa kulli xaal taasiyadu waa qiyaas laakiin waqalla xadfun duuna nii waa yaraaday xadfi aan nii la socon waa qaliil kama laa tu'minu xataa wa mima nudima xadiisku ku ishaaraya ibnu maalik sida xadiiska laa tu'minu xataa taxaabbo xadiiskaasoo kale ka mida waxay mu'allifiintu yidhahdeen raximahum ullah waqad takhruju siiqatu can macnaaha alasliyi ilaa macaanin ukhra tufhamu min almaqaami waasiyaaq waa dhacdaa inay ka baxdo siiqada nahyigu can macnaaha alasliyi macnaheeda asalka ah inay ka baxdo waa dhacdaa macnaheeda asalkii muxuu ahaa macnaheeda asalkii wuxuu ahaa taxriim annahyu yaqtadi taxriim nahyigu wuxuu keensadaa xaaraantinimayn marka macnaha asalkii waa inuu xaaraantinimayn faa'ideeyo macnihii asalka ahayd inay ka baxdaa dhacdo u baxdo ilaa macaanin ukhara macnayaal kale u baxdo macnayaashaa kaleoo tufhamu laga fahmayo min almaqaami waasiyaaq maqaamka laga fahmayo wasiyaaqi iyo hadalka tarkiibkiisa ee taxiisa laga fahmayo macaanidaa waxaa ka mida ka ducaa'i macnaha koowaad waa in duca looga jeedo baryo naxwu laa tushmit biya alacdaa cadowyada ha igu farax gelinin oo qaar igu wiirsada ha ka yeelin haddii ilaahay lagu baryo waxay noqonaysaa ducaa bay noqonaysaa nuskhada muxaqaqada ah uu soo saaray axmed asanuusi waxaa ku taalla biduuni faa'i alcadfi marka aayaddii looma jeedo calaa haada ee waxaa loo jeedaa duca ruuxu ducaysanayo ilaahay baryaayo nusakha qaarkood waxaa ku dhacday in aayadda loo jeedo falaa tushmit biya alacdaa saas aawadee waa ka ibnu cusaymin tacliiqinaya odhanaaya hadduu hadalkani ahaan lahaa mid xagga ilaahay ku jeeda dee duca waa noqon lahayd laakiin nebi haaruun baa ku khitaabayo walaalkii nebi muuse ayuu kula khitaabayaa dee markaa baryo ma aha baryo ma aha nuskhooyinka aan fa'da gelinaynin ayaa fiican waxaana looga jeedaa duco min alcabdi addoonka ka dhacaysa ilaahayna uu kula khitaabaayo marka calaa haada laa ishkaal sidaa marka lagu socdo ishkaal kuma jiro laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na waa ducaa waa baryo ilaahay la baryo waliltimaas macnaha labaadee loo isticmaalaa waxay tahay waa dalab laga dalbaayo cid kula siman iltimaasku waa dalab asal ahaan iltimaaska dalab baa la yidhahdaa man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman ay yatlubu fiihi cilman marka iltamasa yaltamisu iltimaasan ay talaban ka qawlika waa sida hadalkaaga aad ku tidhaahdo liman yusaawiika cidda kula siman aad ku tidhaahdo laa tabrax min makaanika ha ka suulin oo ha ka tegin min makaanika meeshaada xataa arjica ilayka ilaa aan kugu soo noqdo ha ka tegin waxay noqonaysaa dalab bay noqonaysaa yacnii si sahlan cid wax looga dalbayo macnaha saddexaad waxaa loo isticmaalaa waa tamannii tamani wax la jeclaysanayo la tamaniyana waa loo isticmaalaa tamaniguna waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala oo ama wax mustaxiilo aan dhici karin baa la jeclaystaa la tamanniyaa ama wax baciidulwuquuca oo siduu u dhacaa ay tahay mid adag laakiin mustaxiil aan ahayn labadaa nooc baa tamanigu ku yimaadaa naxu laa tatluc sidaa in lagu yidhaahdo waa berigii in lagu yidhaahdo ha soo bixin ama qorraxdii lagu yidhaahdo ha soo bixin oo fii qowlihi ku sugan ninkii shaacirkaa hadalkuu yidhi yaa leylu tul yaa nawmu zul yaa subxu qif laa tatluci yaa leylu habeenow dul dheerow oo mid dheer noqo yaa nawmu hurdooy zul yacni markaa suul oo bimacnaa tag adiguna yaa subxu waagow qif joogso oo ha imanin laa tatluci ha soo bixin shay aan caaqil ahayn maadaama isaga wax laga dalbaayo inuu si yeelo sina aanu yeelin labada mid walba waxay noqonaysaa tamanni siiqadii amar tamannay noqonaysaa oo ma suuragal aha in la yidhaahdo habeenkaa la amrayaa habeenkii caaqil ma aha imtisaallo kama suuragal aha mana caqliyaynaayo hadalka lagula khitaabayo intuu caqliyeeyo inuu imtisaalo fuliyaa wax dhici kara maaha mar haddaynay ka ahayn waxay noqonaysaa min qabiili tamanii noocii tamanigay noqonaysa yaa nawmu zul waa la mid waa tamani yaa subxu qif waa tamani saddexdaasiba waa awaamir laakiin siiqooyin amar ha ahaatee tamani weeyi hadda muxuu u tusaaleeyey kelmadda ugu dambaysa uu jumlada ugu dambaysoo laa tatluci ah ayuu u tusaaliyey yacnii ha soo bixino ha beryin waxay noqonaysaa tamanni uu tamanniyaayo inaanu waaguba beryin waa macno saddexaad oo siiqadii nahyigu ay u timaado afar waalirshaadi irshaadna waa u timaaddaa naxwu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum laa tas'aluu ha weydiinnina can ashyaa'a ashyaa xaggooda ha weydiinnina nebiga sala allahu alayh wasalam ashyaadaasoo in tubda lakum tasu'kum haddii laydiin muujiyo idin xumaato gelinayaa ka xumaanaysaan nebiga marka horeba ha su'aalina nahyigaasi waa lilirshaad irshaad baa looga jeedaa saas aawadeed baa ilaahay u yidhi wa in tas'aluu canha xiina yunazzal alqur'aanu tubda lakum cafa allaahu canha markaa siyaaqaa laga garanayaa in macno irshaad looga jeedo in tubda lakum tasu'kum yani ashyaada haddaa weyddiisaan oo laydiin muujiyo waa ka xumaanaysaana way idxumaato gelinaysa marka nahyigu wuxuu noqonayaa lilirshaad culammada qaarkood waxay ku fasireen xadiiskii ku soo arooray nahaa an yantacila arajulu qaa'iman nebigu sala allahu alayh wasalam inuu reebay inuu ninku kabaha gashado isagoo taagan inuu gashado kabaha xadiiska uu nebigu ku sheegayo inuu reebay oo arrinkaa nahiyey oo loo jeedo la fadhiista markaa kabaha gashanaysaan oo fadhiga ku gashada culammadu waxay dhahen waa lilirshaad yacni sida qofka u aslaxa ah ee u wanaagsan ayaa loo tilmaamayaa lagu hanuuninaya waayo kabihii waagii hore la gashan jiray dee waxa u qaalib ahaa inay markaa eh, la xidhxidhi jiray oo suuman iyo ay lahaayeen ayaa u qaalib ahaa ruuxiina markuu is yidhaahdo kabihii markaa gasho oo xidhxidho dee waxaa dhici karta inuu ama foorarsado uu ku dhibaatoodo ama marka waxa weeye dee inuu dhacaabu halis u yahay marka sida aslaxa u ah ayaa loo tilmaamayo la fadhiista ah marka nahyigaasi waxay culammadu yidhaahdeen waa lilirshaad irshaadkana waxaa loo isticmaalaa masaalixda adduunyaa loo isticmaala laakiin camalfaluu sharciga ku camalfalaya hadduu ruuxu u sameeyo sawaab inuu ka helo insha allahu waa ka imanaysa macnaha shanaad tahdiidi tahdiid ama hanjabaadna waa u timaaddaa ka qawlika waa sida hadalkaaga aad ku tidhaahdo likhaadimika ka kuu shaqaynaya aad ku tidhaahdo laa tutic amrii ha atiicin amarkayga ruuxi wuxuu rabaa amarkiisa in la ateeco inaan la ateecin ma rabo haddana siiqadii daahir ahaan muxuu yidhi laa tutic amrii nuskhooyinka qaarkood waa la beddelo waxaa lagu bedelay laa tutic hayrii waana qalad waana tasarruf lagu tasarrufay kitaabka nusakha asliga waxaa ku taalla laa tutic amrii ha ateecin amarkayga saas aawadeed nuskhada kuweyd lagu daabacay ee maxamed ibnu falaax uu markaa daabacayo intuu beddelay ayuu wuxuu geliyey macquufataynkii buu geliyey amri halkeedii hayrii ku bedelay macquufataynkiina markaasuu geliyey markaasuu asalkii waxa ku taallay amrii wuxuu is waad saxday masixina wuu qalda oo siday ku saxnayd waxay siday ugu dhignayd marka lagu yidhaahdo amarkayga ha ateecin ee sidaadii iska yeel waxaa loo jeedaa waa loo hanjabaya kutubta balaaqadee marka usuusha waa weyni yaguna saasay qorayaan oo waxay tusaalaynayaan laa tamtasil amrii amarkayga ha imtisaalinu ha fulinin waa tahdiid waa hanjabaad waa sidii amarkaba loo lahaa ee sidaadii yeel yaa icmaluu maa shi'tum iyo waman sha'a falyakfur haddana hanjabaad looga jeeday ayaa kanna waxaa la odhanayaa laa tutic amrii hanjabaad baana loo jeedaa amarkayga ha ateecin waxaa kaa raaca waad arki doontaa hanjabaad weeyi laa tutic amrii fasataraa caaqibata daalik waa tahdiid macnaha lixaadee loo isticmaalo watay-iis waa quusin la quusinayo naxwu laa tactadiru alyowm maanta ha cudur daarannina yacnii innaba cudurdaar waxba idiin tari maayo ka quusta inuu idin anfacayo dee mar haddaydan nafci ka helayn maxaa ka cudurdaarataan tay'iis laga quusinayaa looga jeedaa toddoba wa bayaanu alcaaqiba waxaa kaloo ka mida macaanidu u yimaaddo cidhib dambeedka in la caddaynayo walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaa walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwii qutiluu la dilay fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa lagu dilay amwaatan qaar dhintay inay yihiin ha u malaynin bal axyaaun way nool yihiin ay hum axyaaun waxaa looga jeedaa libayaan alcaaqiba caaqibada maxmuudadaay leeyihiin in la caddeeyaa looga jeedaa muraadka looga jeeda waa saas macnayaal kale loo isticmaala waa jiraa waxaynu hore usoo sheegnay taxqiir macaanida kale loo isticmaalo waxaa ka mid a ah karaaha ayaa ka mid ah sida markaa xadiiska sheegaya in qarbadka naaskiisa aan laga cabbino afka la gashan nahaa an yushraba min fami alqirbah nebigu wuxuu reebay sala allahu alayh wasalam qarbadka sibraarkuna waa la mide naaskiisa in laga cabbo afka la gashado ayuu reebay nahyigaa waxaa loo jeedaa lilkaraaha loo jeedaa waa karaahatu tanziih inuu karaahatu tanziih yahayna waxaa caddaynayo o aan taxriim looga jeedin nebiga sala allahu alayh wasalam baa ficilhaan u sameeyey warubama yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami lqirab saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya yacni wakhtiyada qaarkood waxaa dhacda nebigu sala allahu alayh wasalam shay makruuha oo karahatu tansiiha inuu sameeyo isagoo caddaynaya inuu nahyigaasi tansiihi yahay oo aan taxriim looga jeedin waa sida reebista nebigu sala allahu alayh wasallam u reebay in laga cabbo qarbadka naaskiisa in laga cabbo afka la gashado reebista uu reebo kale weeye haddana uu sameeyey wuxuu uga jeedaa libayaani jawaas marka nahyigii hore waxaa lagu xambaarayaa aynu sheegnay inuu yahay lilkaraaha oo karaahatu tansiih uu yahay macaanida markaa uu ku yimi amarku in badan oo ka mida waa ku imanaya nahyiguna waa ku imanaya nahyiguna waa ku imanaya marka macnayaashaas ayaa ka mid ah halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk